muddo ku dhowaad laba sano magaalada muqdisho waxay gashay marxalad cusub oo dhanka dagaalka ah markii ay mujaahidiintu beddeleen qorshahooda dagaalka hay-adaha sirdoonka ee cadowga ayaa guluf dagaaleed oo xoog leh ka bilaabay magaalada sidaas la mid ah mujaahidiinta muqdisho ayaa dhankooda iyagana qaaday xamlo lagu indhatirayo sirdoonka cadowga qodobkaas waa qeybta shanaad ee warbixinada maalmihii dahabiga ee muqdisho جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد فنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد درعوا بالأرض وتحصنوا بها وتخندقوا تحتها يكفيكموهم الله بإذنه قاتلوهم بأساليب العصابات لتبيدوهم وتدمروهم وتنسفوهم واعلموا أن أمريكا وأحلافها الصليبيين أمم كتبت عليها الهزيمة لأنهم مخذولون محرومون من نور الحق ونحن بفضل الله أمة كتب لها النصر إن صبرنا واتقينا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا bishii agoosto ee sannadii labada kun iyo koob iyo tobankii ayay inta badan muqdisho soo banneeyeen maamuladii hoos tegayay wilaayada islaamiga ee banaadir xafiisyadii xisbada dacwada iyo iclaamka qadaha iyo caafimaadka iyo kuwo kale ayaa albaabada loo soo laabay sababtoo ah go-aan ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta ayaa lagu iclaamiyey in la bedelay qorshihii dagaalka ee magaalada muqdisho markii qorshahan lagu dhawaaqayay wuxuu cadowgu ku ahaa mid lama filaan ah balse mujaahidiinta hore ayay u sii qorshaysteen waxaana halka mujaahidiinta qaar sida aniga iyo maktabka aan ka tirsanahay ee iclaamka ay ka soo guurayeen muqdisho haddana waxaa u sii guurayay magaalada qayb ahaan xubno ka mid a ah makaatib badan oo camalka ah sida maktabka jeeshka iyo qaybaha amniga rag badan ayaa muqdisho laga soo saaray rag badanna waa loo diray arrimahaas oo dhacayana waxa ay barbar soconayeen sabaabulkii ugu ballaarnaa ee cadowga iyo laamihiisa sirdoonka ee kala jaadka ah waxay dareensanaayeen khatarta ku soo foolee muqdisho iyo madaxyada isdhinac dhici doona iyo qaraxyada hilbooda lagu shiili doono hay-adaha ammaanka caalamiga ah ee ku kala tartamaya naafeynta islaamka iyo carqaladeynta anaqaadkiisa ayaa isku soo qufaya magaalada muqdisho waxaana qaarba ay soo wadeen magac iyagoo qaldaya bulshada iskuna dayaya inay iska leexiyaan indhaha mujaahidiinta markii aan muqdisho tegey uma filin in dhagarta cadowga maleyga ee heerkaasi ahayd balse allah fadligiis waxaa laf gasha ku noqday mashaariicdaasi oo idil jihaaska amniga ee mujaahidiinta iyo guutooyinka jeeshka ee sida firfircoon uga howlgalaya magaalada muqdisho walaalaha jihaaska amniga ayaa ay soo gaarsiiyey dukumentiye iyo qoraallo la xidhiira shabakaadka jawaasiista iyo sida ay kaga howlgalaan magaaladani markii aan akhriyey milafaadkaasi waxaa la amakaagay khatartii la abaabulay waxaase aad ugu farxay ragga ragga ah ee rajaasha islaamka ee shirqoladaasi ku horgudban hay-adaha ammaanka ee caalamiga ah ayaa xarumo waaweyn ku leh xerada xalane waxaana ay adeegsadaan hay-adaha shahadal dirarka ee maamulka murtadiinta oo qaarna toos u hoostegaya qaar kalena ay wada shaqayn kala dhexayso waxaan kaloo runtii mahadcelin ayagana saaxiibadeen eh, dowladda maraykanka oo runtii eh, si aada aan u wada shaqayno si aadan aan isugu kalsoon nahay ayaan ayagana u mahad celinaynaa waxaa sanadkii lasoo dhaafay hadiyado dadkooda way mudan yihiin laakiin saddex dowladood ayaan ugu talagalnay oo shaqo fiican runtii hay-adana sugidda oo lagu faani karo halkan ka geysatay oo ah dowladda ingiriiska iyo maraykanka iyo dalka suudaan inkastoo horaantii sanadkan ay si hay-adu guluf xoog lagu gashay horumarinta laamaheeda sirdoonka muqdisho haddana waxay qaati ka taagnaayeen ikhtiraaqa lagu sameynayay qalabyada ammaanka ee shahadaldirarka kooxda ridada soomaaliya taas oo keentay horraantii sannadkan in gudaha muqdisho qarax lagula eegto madaxii c i ee bariga afrika inay baxday macluumada joogitaankiisii ayaa fajiciso ku hay dowladda maraykanka in gaarigiisii qarax lagu beegsadana waxay keentay jawaasiis badan in shaqadii laga eriyo qorshahoodiina oo dib u dhaco uh, a mosque or, or uh, mosques were involved in recruitment in the radicalization process. Si um, Muqdisho waxay adeegsataa um, laba shabakad oo weji Soomaaliland iyo dhowr hay-adood oo weji samafal ku shaqeeya. Labada shabakad ee ugu muhiimsan waxay hoos tagaan hal qayb oo xaruntooda ay ku taalo xerada Xalane. Si ay-aada Muqdisho ayaa abaabusha laba howlood oo waaweyn. Midna waxay ka dhigteen hawsha rasmiga ah, mid kalena waxay ka dhigteen hawsha faraca ah hawshooda ugu muhiimsan waa inay dabagalaan hoggaanka sare ee mujaahidiinta culimmada iyo dadka waxgalka u ah bulshada ee diin ay kaga shakiyaan shaqadooda kale ayaa ah inay ilaashadaan ammaanka madaxdooda muqdisho jooga iyo xarumaha ay leeyihiin sida ka muuqanaysa milafaadka laga hayo ee jihaaska amniga ayna tusiyaan sirdoonka murtadiinta ayaa aad u liita waxaana dilooday khibrad yari dayac iyo khiyaano dhexdooda ah baacsiga ka dhanka maleeshiyaadka ashahadaldirarka ka sokow waxaa dhacda marar badan in maxaabiis ahaan loo qabto maleeshiyaadkaasi kuwooda ugu liita marka loo eego dukumentiyadani waa maleeshiyaadka dharcadka loo yaqaan ee sida gaarka u hoostaga khaliif erega ereg iyo maleeshiyadiisi waxay ku dhammaadeen bilowgii macrakada dhanka amniga ee muqdisho maalin weliba mid baa laga siibayey maalin welibana mid baa shaqadooda ka baxsanayey mid weliba oo laga qabtana wuxuu marayay masiirka ninkan oo kale ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين dowladda almaaniga ee turkiga ayaa si weyn ugu lug leh dagaalka mabaadi'da iyo akhlaaqda ee lagu soo qaaday muslimiinta soomaaliya hay-ado badan oo turkish ah oo magac ku gambadyo ama khitaas ama fal iyo waxbarasho adeegsanaya ayaa muqdisho ka samaynaya mashaariic dumin aad u xeldheer aadna u khatar badan hay-adaha bishacaas turki kisni yuknot iyo tika ayaa ilaa hadda isi soo muujiyey waxaana jira hay-ado kale oo daha gadaashiisa si weyn dhagar uga maleegaya kashakow dagaalkooda mamadiida iyo akhlaaqda turkigu waxay cunaha ku dhegeen ganacsigii soomaalida iyagoona go'doomiya ganacsatada waaweyn ee dalka halka ay soo shaac ganacsato cusub oo iyaga hoostegaya si ay u fuliyaan ajandayaasha cadowga waxay turkiga isku soo maqiiqeen magaalada muqdisho iyagoona dhanka kale baadigoob ugu jira sumcadday ka helaan dalalka reer galbeedka ama ugu yaraan in kursi lagu ogolaado golaha midowda galada yurub sida ay somalilan ictiraaf raadis dartiis wax weliba oo diin heyrla leh ula dagaalamayso turkidu yurubnimo raadis darteed waxaa loo adeegsanayaa wejiga islaamka iyadoo lagu duminaya diinta islaamka waxay uuna qabatayeen ganacsatada waxay qilqiil geliyeen dadka saboolka ah dollar ayay magaalada kusoo farqeen taasoo keentay isbeddel weyn oo dhaqaalo badan ku lumay ilaa haddana waxay ku holan yihiin inay ku sii dhejiyaan shacabkan miskiinka ah ee marba markii uu gumaysi ka baxo mid cusub oo kasii daran lasii gelinayo guryo badan ayaa maalmahan la bilaabay in dadka laga kiciyo iyadoo loo adeegsanayo keedadka bakhaarar waaweyn oo ilaa hadda aan logeyn waxa lagu keedin doono ayadoon abisa nala siin calaamadna lagu qorin baldoos inta la yimid aa nalagu xaaqay waana noo jeedna saan u naal annagoon alaabtii qaadana saas naloo gala waa ujeedinsaan u naal halista turkigu kama yeedha halisaha kufaarta soo duushay taas oo soo dadejin doonta jawaabta mujaahidiinta si looga warceliyo shirqooladooda inta aanay ummadda oo dhan gallaafan للفلك للحيتان للأسماك لا تعجلي فإذا الخلائق في الدنا سألتك من هذا الذي ناجاك فتبختري صلفا وقولي مسلم وكفاك فخرا ما سمعت كفاك وكفاك فخرا ما سمعت كفاك خلي يدي فلست من أسراك أسراكي أنا يا حبيبي